dhaladka iyo isdhalka waxay xarimi jirtay ayay xarimtaa rawaahu lbukhaariyu wa muslim xadiidka bukhaari bukhaariga muslimba way wariyaan alwilaada waa dhalmada wa waalidka ku dhalay iyo wixii nasabkaaga ahaa ama faracaada ama asalkaada ah ama xawaashidaada ihi wixii nasabka xaaraanta ku ahaa wilaadada hadda xagga nasabkaa loo jeeda wixii xagga nasabka xaaraam ku ahaa ayaa nuugmadana xaaraam ku noqonayo sidaas ayuu maaragtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu xadiidkaasi nagu baraya xadiidkan sida uu shiikhu sheegay bukhaariiyo muslimba way soo saareen aimo kalena way la soo saartay sida imaam axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i ibnu maaja ibnu xibbaan aimo fara badan xadiidkaana way soo saareen xadiidkan riwaayada imaamu muslim ee caaisha ay nebiga ka warisayna siiqada waa isku midkii laakiin wax yaruu ka duwan yahay habka ay xadiidka u warisay ay riwaayadan qaari ay tahay wax yar bay ka duwan tahay oo xadiidkaasi caaisha wuxuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam yaxrumu min alradaacati maa yaxrumu min annasabi nuugmada waxaa xaaraam ku ah wixii nasabka xaaraam ku ah ayaa iyadana nuugmadii xaaraam ku ah buu yidhi marka waa isku macno laakiin tii hore waxay alradaacatu tuxarimu maa tuxarimu lwilaada wilaadana wuu isticmaalay radaacadii la hormariyey tanna waxa weye yaxrumu min alradaacati maa yaxrumu min annasabi waxyaalaha muxaramaadka hadda laleeyahay waa xagga nikaaxa loo jeeda dadkii nasabka nasab ahaan ay xaaraanta kaa ahayd nikaaxoodu haddii nuugma ay meesha timaadana xaraam bay kaa noqonayaan saasaa loo jeedaa taxriimkaasi marka waxaa la yidhaahdaa laba qaybood bay culammadu u kala qaadaan mid la yidhaahdo taxriim mu'abbad cala alinfiraad waxaa soo hoosgelaya kaas yacni xaaraamnimo oo weligeed ah laakiin qof walbaba fardi ahaantiisa ah yaa la yidhaahdaa taa marka waxaa soo hoosgelayo laba nooc baa soo hoosgelayso waxaa nasabka xaaraamta ku noqday oo qaybta koowaad ah iyo wixii musaahara xididtinimo xaaraam ku noqday xididka waxaa la yidhahda xaaraamta ku noqday baa soo hoosgelayo nasabka waxaa xaaraamta ku noqdo waxaad tihiin qofka waxaa xaaraam ka noqdo usuushiisa asalkaaga haba sarreeyaan waxaa ka xaaraam noqdo faracaaga haba hoos ha u socdeen weligood ha socdeen hadday rabaan waxaa xaaraam ka ah yacni muxuu ahaa furuucda asalkaaga dhow asalkaaga dhow furuucdiisana waa kaa xaaraam wey haba hooseeyaanoo weligood ha socdaan hadday doonaan qaybta afraad waxa weeyaan usuushaada faraca usuushaadii fogaa asalkaadii fogaa faraciisii isaguna yacni asalkaas baa wuxuu noqonayaa isagana kaa xaaraam noqonayo xaaraam buu kaa noqonayaa waxaa la yidhaahdaa usuushaas oo fog ayaa iyadana xaaraam kaa noqonayso duuna furuucihi baa la yidhaahdaa faraca laakin kuma jiro asalkaas fogna xaraamu kaa noqona maala markii aan sii maaragtay arrintaa ka sii hadalno asalkaaga yaa soo gelaya asalkaaga waxaa soo gelaayo hooyadaa iyo aabbaha iyo hooyadaa hooyooyinkood oo labadii ayeeyo ah iyo wixii ayagu sii wixii sii dhalay oo ayeeyooyinkaaga ajdaadaadii ah waa asalkaagii weeyaan asalkaaga waa kaa weeyaan ama xag ha aabbaha ka timaado hooyada ama xag hooyaha ka timaadeen hooyada iyo aabbaha iyo wixii sii dhalayo dumara waa kaa xaaraam weeye xagga nikaaxooda weeye waxaa soo gelaya furuucda marka leeyahayna gabdhaha adiga aad dhashay iyo wiilasha aad dhashay iyo gabdhaha dhashay waxa ay sii dhalaan gabdhaha waa kaa xaaraam adigaa dhashay nikaaxooda gabdhahaada waxay ay dhalaan iyo wiilashaadu waxay dhalaanna weligoodba ha sii socdaan hadday doonaane xaaraan bay kaa noqonayan nasabkiibay xaaraam kaaga noqdeen xagga nasabka ayay xaaraam kaaga yihiin qaybta saddexaad waxa weeye usuushaada dhow asalkaaga dhow asalkaaga dhow waxaa loo jeedaa gabdhaha kula dhashay adiga iyo wixii ay sii dhalaan iyo waxay sii dhalaan waxaad maaragtay artiga u tahay iyo kuway sii dhalaanay kulli waa kaa xaaraam weeye wiilasha ay kula dhashay gabdhaha ay dhalaan ood adeerka u tahay iyo waxay sii dhalaanna ayaguna waa kaa xaaraam weligoodba ha socdaan hadday doonaan marka waa asalkaagii dhowaa weeyaan asalkaaga fog waxaa loo jeedaa eedooyinka aabbahaa la dhashay habaryaraha hooyadaa la dhashay ayaa loo jeedaa yani kuwaasaa loo jeedaa alkhaalaatu walcamaatu baa la yidhaahdaa iyo aabbaha iyo hooy hooyada aabbaha iyo maaragtay iyo hooyada adeeradood yani eedooyinkood iyo habaryarahood aabbaha qofka eedo u ahayd adna ayayay kuu tahay soo ma hooyada qofka habaryar ama eedo u ah waxay kuu tahay ayayay kuu tahay haakada iyagana sidaasay asalkaaga yihin waa asalka baciidka baa la yidhaahdaa laakiin furuucdooda ma aha kuwaas intaas uga duwan yihiin yani waxa weeye alusuul اlbaciida duuna furuucihina la yidhaahda intada gabadhay dhashay iyo adeerkaa gabadha u dhalo waa kuu bannaan yihiin in adeerta in habreedda waad guursan kartaayo nikaxooda waa kuu bannaan yahay marka intaas waxa waxaa soo gelaya xagga musaaharada xididtinimada xididka ayaa soo gelaya oo maalan waxaa xaaraam kaa noqonaya aabbaha xaaskiisa aabbaha xaasaska uu guursaday nikaaxooda waa kaa xaaraam waxaa xaaraam kaa ah wiilasha adiga dhashay wiilashaha dhashay gabdhaha ay guursadaan ayaguna xaaraan bay kaa yihiin waxaa xaaraan kaa ah xaasaskaaga hooyooyinkood waa xagga xiriirtinimadii sooma xaaskaaga hooyadeed waa kaa xaaraam weeyaan waxaa xaaraam kaa ah xaasaska aad qabtaan hadday gabdho kale niman u soo dhaleen ay yacni adiga aada haweenkaasna aada kulanteen yacni haween aada kulanteen ay tahay oo nin iyo xaaskiisa aad ku noqoteen oo jimaac u dhacay gabadh ay gabdho ay nin kale usoo dhasho iyaguna gabdhaha rabi baa la yidhaahdaa waa kaa xaaraam weeyaan xaaraamay rabiibo baa loo yaqaanaa kuwaasoo dhan yaa iyagana xagga musaaharada iyo xiditinnimada xaaraamkaaga noqonayo qaybta labaad marka waxaa la yidhaahdaa altaxriimu almu'abadu cala alijtimaaci duuna alinfiraad yacni waxa weeyaan horta intaa markaan ogaanay inta horeeta qaybta hore markaan ogaano wax alla wixii radaaca ee keenta iyo nuugmana intaasoo kale waa ka xaaraam intii hadda soo sheegnoo hore nuugmadina xaaraan bay ku noqonayaan nuugmadii xaaraan bay ku noqonayaan oo maalan ninkii waxaa ka xaraama haweentii uu nuugay oo ayada ma isla barin laakiin carabta way taqiinay waa la isnuujiyaa soo ma ilmahan waxaa la samaynaya haween kalaa loo dhiibay ha nuujiso ilaa haddana waa la isticmaalaa dadka muslimiinta way isticmaalaan marka haweentii ku nuujisay waa hooyada wa xaaraanay kaa tahay yacni nikaaxeedabaa kaa xaaraama haba ayaga iyo wixii sii dhalay hooyadeed iyo maarata wixii farceedii ay ka asalkeedii xaraam buu kaa noqonaya weyaan waxaa la mida gabdhaha ay haweentaan yacni adiga ku nuujisay ee dhashayna ayaguna xaaraan bay kaa noqonayaan iyo waxay sii dhalaan kulli xaaraan bay ka leanna waa walaalaha xagga nuugmada kuugu walaala weeyaan waxaa la mid ah yacni haweenkaa ku nuujiyey walaalahood haweenta aada nuugtay walaasheed waa habareertaa oo kale weeyaan ayana sidoo kale ridaacadiiba xaaraamkaaga noqonaysaa wahaakadaa intii hadda aan soo sheegnay eedooyinkood maaragta xagga nuugmada habaryarihii waxaasoo dhanba xaaraamkaa noqonaya weeyaan waxaa kaloo maaragtay qaybta mu'abadkaa ka midihi laba gabdhood oo wada dhalatay in nikaax lagu kulmiyo ayada waa xaaraam gabar baa qabta walaasheed inaad ku darto wal waxaasoo aad leedaha ka dhigtahay ayana waa dhala ka xarima weeye waxaa kaloo xaaraam naga ah gabar iyo eedadeed inaan kulmino gabar iyo habriirteed in la kulmiyo nikaax lagu kulmiyo ayaguna waa xaaraam weeya marka intaasoo idil ayaa arrintaas soo wadagelayo nuugmada marka la leeyahay waxba xaaraan ku noqonayo waa inuu horta ilmuhu laba sano iyo wax ka yar uu yahay marka la nuujinayo laakiin nin weyn hadday la nuujiyo waxba xaaraan ma noqdo maxaa yeele wax waxaa la rabaa laftuna ay ku xoogowdo xiidmuhuna ay caanihii ee ku furma caloosha ay ku furanto xidmuhu ku weynaadaan baa nuudmada ictibaarkeedu yahay uma inay khamsan adacaat noqoto shan jeer inay nuujiso shan jeer inuu nuugto weeyaan ilmaha inuu shan jeer nuugo ilmuhuna uu laba sano iyo wixii ka yar yahay markaasuu nuugmadu ay muctabar tahay la ogol yahay waa taa weeyaan intaas hadda aan soo sheegnay muxaramaadka ah agarkooda wixii axaadiista ay ku dartay mooye aayadda fii suurati nisaa ku jirto ayuu ilaahay uga hadlay xurimat calaykum ummahaatukum wabanaatukum waakhawaatukum wacammaatukum wakhaalaatukum wabanaat lahi wabanaat lkhti waummahaatukum allaati ardacnakum waakhawaatakum min aradaaca waakhawaatukum min aradaaca وأمهاaت نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما فسلف إن الله كان غفورا رحيما أيضاس أي إله سبحانه وتعالى محرماتك يؤغو الرمي وياه أيضاس رب أغو الرمي سبحانه وتعالى وياه alxadiidu alraabicu walarbacuun xadiidkii afar iyo afartanaad can caaishata radi allahu canha laga wariyey caaisha can inabiy sala alla alay wasalam nabigeena ka warisa calayh isalaatu wasalaam qaal inuu yihi alradaacatu nuugmadi tuxarimu waxay xarimtaa maa tuxarimu alwilaadatu nasabka wixii u xarimo ayay xarimtaa akhrajahu lbukhaariyo imaamu lbukhaari ayaa soo saaray wa muslimun imaamu muslimna waa uu soo saaray weeyaan الحديث الخامس والأربعون عن جابر بن عبد الله أن أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوا فأكلوا ثمنه أخرجه البخاري ومسلم الحديث الخامس والأربعون حديث شني أفرتنا مروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه جابر بن عبد الله بالغوري أنه سمع إنه مغري رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله oo caam alfatxi wuxuu maqlay sanadkii maka la furtay wa huwa nebiguna bimakkata maka ay fii maka maka dhexdeeda uu ku sugan yahay yaquulu nebigoo leh buu maqlay muxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha alleh wa rasuulahu rasuulkiisu xarama waxay xarimeen beyca alkhamri khamrada beeceeda in laga ganacsado oo la beeciyo ayuu allahi rasuulkiisa xarimeen wlmaytati baktiga in laga ganacsado na waa la xarimay beycoodii baa la xarimay walkhinziiri doofaarka in laga ganacsadana waa la xarimay waalasnaami asnaamta la caabudo ee dhagxaan iyo qoryo iyo waxay yihiinba in laab in laga ganacsadaah waxa la caabudana ilaahay waa u xarimay weeyaan iyo rasuulkiisa way fa qiila markaasa waxaa la yidhi yaa rasuul allah rasuulkii allow ara'ayta ayta bal akhbirnii ii waran baa layidhi waxaad iiga warantaa shuxuuma almaytati baktiga baruurtiisa iiga waran shaxmigiisa iyo baruurtaas baruurta ka waran fa innahu shaxmigaasi baruurtaasi yutlaa waxaa lagu dhayaa oo la mariyaa lagu dharoobaa bihaa ayada asufunu doomaha ayaa lagu dharoobaayo la mariyaa weeyaan doontii baa doomaha la mariyaa si daxasha looga ilaaliyo wa wayudhanu biha waxaa lagu subkaa aljuluudu maqaaradana waa lagu maaragtay waa lagu subkaa maqaarka laftiisa sidii cafanka iyo qoyinka iyo looga ilaaliyo maqaaradii lafteedii baa lagu maaragtay subag looga dhigaa la marmariyaa yastasbixu biha annaasu dadkuna way shitaano laambad iyo faynus bay ka dhigtaan shumaca bay ka dhigtaanoo waa shitaan weeyaan saddexdaa arrimood bay leedahay shuxuuntii iyo maaragtay baruurtii baktiga baruurtiisa bal ka waran baa lihi qaala nebigu wuxuu yidhi laa beecooda iyo ka ganacsigoodu ma bannaana huwa kaasi xaraamu xaraam weeye shaxmigaasi cunitaankiisa adeegsigiisu waa xaaraam weeye uma markaasuu qaala yidhi rasuulu llahi sala alla alay wasalam cinda dalika markaa agteed ayuu rasuulku wuxuu yidhi qaatala allahu lyahuuda yahuud ilaahay ha lacnado qatliga halkaa bimacnaa lacnaw ilaahay naxariistiisa ka fogeeyo ina allaha alle xarama calayhim wuxuu ka xarimay yahuudii ashuxuuma baruurtii buu ka xarimay markii ilaahay ka xarimay baruurtii faajmaluuhu way dhalaaliyeen baruurtii lafteedii ay dhalaaliyeen yani shiileen oo ay dhalaaqiyeen bay shay jaahiliga ay ka dhigeen uma baauuhu markaasay iibiyeen dadkii bay ka gateen yani shaxmiga sidiisii ah in la gata ayay u qaateen inay xaaraam tahay marka baruurtoo dhanna waa laga reebay baruurtiibay inta shiileen ay dhalaaliyeen bay iibsadeen markay iibiyeenna fa akaluu amanahu yani waxay ka soo xoolihii ay ka heleen tamantii iyo maaragtay xoolihii ay ku soo gateen lacagtii bay cuneen ee cunto ka dhigteen ay wax ku iibsadeen wey kharajahu lbukhaariyu wa muslimun xadiidkan labadaas aimo saxiixoonkooda ku soo saaray bukhaariiyo muslimba waxaa kaloo xadiidkan soo saaray imaamu axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi nasaa ibnu maaja way soo saareen riwaayada saxiixeynka ku tiilay oo kaloo riwaayada abu hurayra haddee riwaayada waa riwaayadii jaabir wey riwaayada abu hureyre wuxuu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam qaatala allahu lyahuuda ilaahay yahuud ha lacnado xurimat calayhim ashuxuumu waxaa laga xarimay baruurtii fabaacuuhaa wa akaluu amanaha inta iibiyeen bay amankeedii cuneen buu leeyahay sidaasuu yidhi yahuudda baruurta waa laga xarimay allah fii suurati alancaam ayuu uga waramaa yahuudda inuu ilaahay ka xarimay yani cuquuba ayaga looga dhigaya darteed baruurta inay cunaan in laga xarimay fi suurat alancaam allah wuxuu leeyahay wacala aladiina haaduu xaramnaa calayhim kula dii dufrin waxaan ka xarimnay mid kasta kulligii oo leh cidile wax kastoo cidila xayawaan kastoo cidila cunitaankeeda baanu ka xarimnay wa min albaqari waalghanami xaramnaa calayhim shuxuumahuma lodii iyo arigiina baruurtoodii baan ka xarimnay ilaa maa xamala duhuuruhumaa waxay dhabarkooda baruurta dhabarka saaran mooye aw ilxawaaya ama baruurta mindhicirka iyo xiidmaha saaran mooye aw makhtalata bicadmin ama se baruurta laf dhex gashay yacni laf ku dhemaarata dhex gashay mooye intaas mooye inti kale shacmigii kale waa laga xarimay weeyaan markaasuu allah yidhi daalika jazaynaahum wa inaa la saadiquun sidaasaan ku abaalmarinay anagaana rur sheegayna buu rabbi yidhi subxaana wa tacaala warkaas inuu run yahay waa shay suganoo ilahay baa xarrimay subxaana wa tacaala sunan abi daauud waxaa ku sugan can ibni cabaasin can nabiyi sal allahu alayh wasalam anahu qaal cabdulahi bni cabaas ba wuxuu leeyahy rasuulka oo wuxuu yidhi qaatala allahu lyahuuda ilaahay yahuud ha lacnado xurimat calayhim shuxuumu baruurtii baa laga xarimay fajamaluuha way dhalaaliyeen wabaacuuha wayna gadeen riwaayo kalaa ku siyaadaysa si tanoo kaleeto waakaluu samanahaana way cuneen weyaan marka allah subxaanau watacaala shayga uu xarimo shayga cunitaankiisa uu xarimo beeciisana waa xarimay in laga laga ganacsado waa la xarima iyana sida xadiidka laftiisa oo sunan abi daauud ku sugan riwaayada kale ay ku siyaadinayso ina allaha idaa xarama akla shayin xarama alayhim amanahu allah hadduu shay ka xarimo cunitaankiisa in la cuno u xarimaahay amantiisa iyo qiimihii wixii ka yimid oo lagu iibsadayna in la cunaahay ama wax lagu gataahay waa xarimay weeyaan marka calaa kulli xaalin waxa weeyaan shaygan manaaficba ha yeesho doon ha la mariyo maqaaradi ha lagu subko dadku ha ibsadeen oo maarata faynuusi wax lamid aha ka dhigteen ilaahay subxaana wa tacaala uu xarimay weeyaan walidalika sheekheennan shaarixa ibnu rajab raximah اllahu wuxuu leeyahay falxaasilu min hadihi اlaxaadiidi kulliha markuu axaadiista soo tiriyo ba wuxuu leeyahay axaadiistaas oo dhan murtideedu waxa weeyaan ana maa xarama allahu اlintifaaca bihi wuxuu ilaahay uu xarimay in lagu munaafacaadsado uu xarimay waxtar ahaan in yani dadku ay waxtarmaad ka dhigtaan uu xarimay fa inahu yuxarimu baycahu ilaahay marba hadduu kaa xarimay in lagu intifaaco ama ha la cuno ama ha lagu intifaace baycoodana ilaahay waa xarimay wa akala amanahu amantiisana ilaahay wuu xarimay sida xadiidkan riwaayadaas soo hormartay ku cad oo ah ina allaha idaa xarama shaya xarama amana ayuu maarata xadiidkaasi ayuu u deliishanaya weyaan alxadiiu alkhamis walarbacuun xadiidkii shan iyo afartanaad marwiyun can jaabirin radia allahu canhu jaabir bni cabdillaahi ayaa laga wariyey ilaahay ka raadi noqdee annahu samica rasuula اllahi sal alla alay wasalam rasuulka alle ayuu maqlay caama alfatxi maalintii fatxi maka sanadkeedii buu maqlay wahuwa nebiguna bimakata maka uu ku dhex sugan yahay yaquulu nebigoo leh ina allaha alle iyo warasuulahu rasuulkiisu xarama waay wuxuu xarimay allah iyo rasuulkiisu beyc alkhamri khamrada gaditaankeeda in laga ganacsado wlmaytati baktiga laga ganacsado wlkhinsiiri doofaarada in laga ganacsado wlasnaami asnaamta dhagxaanta waa la caabudo in laga ganacsado allah xarimay faqiila yaa rasuul allah ara'ayta bal ka waran shuxuuma almaytati waxaa la yidhi marka la weydiiyey ma nooga waran rasuulka allow shuxuuma almaytati maytada baruurteeda bal ka waran fa inahu shaxmigii yulaa biha sufun waxaa lagu dharoobaa oo la mariyaa asufunu doonihiiba doontiibaa la mariyaa wayudhanu biha ljuluudu maqaaradiina waa lagu subkaayo waa la mariyaa wayastasbixu biha annaasu dadkuna faynuusiy waxay ibsadaan bay ka dhigtaan wey laabad bay ka dhigtaan marka nebiga halkaas wuxuu ka dareemay xeelabuu ka dareemay yacnii in ay rabaan in xeel ahaan loogu banneeyo oo arrinta ay xeelaystaan ayuu maaragtay nebigu ka hadlaya markaasu wuxuu yidhi yani marka intaa yidhi buu qaala rasuulku wuxuu yidhi laa buu yidhi maya huwa xaraam arintaas waa xaraam wey culammada markay leeyihiin yani huwa xaraamuntan ay ka jawaabayaan sida sheekh ibn rajab uu soo guurinayo waxa waye laba ra'yi bay leeyihiin qole waxay leeyihiin waxa xaaraamta ah intifaaca lagu intifaacsado shuxuumu lmeyta baktiga baruurtiisa in la intifaacsado wax un lagu samaysto yaaba xaraam ah marka arrinkan laada markuu leeyay huwa xaraamunta waa min baabi ta'kiid oo baycii ayaa la xarimayaa bay leeyihiin in la beeciyo ayay meytada oo wax laga gataahi ayaa la xarimay weeyaan qolo kale waxay leeyihin maya waxa weeye wuxuu u jeedaa nebiga huwa xaraamunta yacni waxa weeyaan beecaasi xaraamahee waxay leeyiin lakin almaqsuud alacdama min ashuxuumi huwa alaklu cunitaanka way waxaa la xarimay bay leeyihiin waxaa la xarim maqsuudka laga leeyahay waxa weeye waa cunitaanka in la cuno mar haddii la xarimay cunitaankii falaa yubaaxu baycuha lidalika marka huwa xaraamun waa cunitaanka bay leeyihiin laakiin beeciina waa raacayaa bay leeyihin sidaas ohanaya uma qaala rasuulu lahi sal alla wasalam cinda dalika arintaas agteeda markuu sidaa yidhi ayuu rasuulku wuxuu raaciyey yuhuuddi inay waxeelaysan jireen xeeladana in lacnad ilaahay laga laga helo ayuu saxaabadiisan uga digayaa iyo ummaddiisa weeyaan qaatala allahu ilaahay ha lacnada alyahuuda yahuud allaha lacnado ina allaha alla xarama wuxuu xarimay calayhim yahuudi wuxuu ka xarimay ashuxuuma wuxuu ka xarimay baruurtiibuu ka xarimay faajmaluuhu markaasay dhalaaliyeen uma baacuuhu way iibiyeen faakaluu amanahu waxay leeyiin annaga barur ma aanan cunin lanna suuqa inta geeyeena soo gadeen annaga ma cunin bay lakiin lacag baanu kusoo helnay marka qofka hadduu bakti inta iibiye yidhahda anigu baktigii ma cunin laakiin xoolihii laga helay baan cunay yani noocaasoo kale khamradii anigu ma cabin laakiin wixii laga helay markaan dadkii ka gaday ayaan qaatay waxyaalahaasoo dhan xeeladay soo gelayaan weeyaan marka arrintaasi lacnad bay keenaysaa wuxuu leeyahay shiku marka kharajahu lbukhaariyu wa muslim bukhaari iyo muslimba xadiidkaasi waa ay soo saareen weeyaan alxadiidu asaadis walarbacuun can abi burdata can abiihi abi muusa alashcariyi ana الnabiya salى اllahu alayh wasalam bacaahu ila اlyamn fasa'alahu can ashribatin tusnacu biha faqaala wma hiya qaala albitcu wاlmizru faqiila liabi burdata wma اlbitcu qaala nabiidu lcasali wlmizru nabiidu shaciiri faqaala sal اllahu alayh ali wasalam nabiga wuxuu yidhi markaa faqaala kulu muskirin xaraamun kharajahu lbukhaariy alxadiiu asaadis wاlarbacuun xadiidkii lix iyo afartanaad marwiyun can abi burdata abu burda ayaa laga wariyey can abiihi aabbihi buu ka wariyey aabbihii kee weeye abu muusa alashcari weeye abu muusa alashcari wiilkiisa abu burda ah ayaa laga wariyey ana nabiya sal allahu alayh ali wasalam nabigeenna ayaa bacaahu diray abu maaragtay abu muusa alashcari buu diray ila lyamani yaman buu u diray fasa'alahu markaasuu markuu tegayey yamanu u socdaa ilaa yamanna wuu yaqiinaye nabigiibuu weydiiyey fasa'alahu fasa'ala abu abuu muusa ayaa hu nabiga weydiiyey calayhi salaatu wasalaam muxuu weydiiyey can ilashribati waxyaalaha la cabo cabitaanka ayuu ka weydiiyey oo tusnacu bihaa tusnacu fiihaa yeman dhexdeeda lagu sameeyo cabitaan la sameeyo iiga warran buy rasuulka ilaahayo fa qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi ashribada aad sheegaysa cabitaanku wamaa hiya maxay tahay ii sheeg buu yidhi waxa yeman lagu sameeyaa qaala markaasuu wuxuu yidhi abuu muusa albitcu waalmisru labadaas weeyaan bitci waxa la yidhaahdo iyo misri waxa la yidhaahdo markaasay saxaabada weydiiyeenoo abu abuburdaa la faqiila waxaa la yidhi liabi burda abu burda oo abu muuse ou dhalay abu muuse wiilkiisiiya ayaa la weydiiyo wamalbitcu bitci maxaa la yidhaahdaa qaala markaasu wuxuu yidhi nabiid lcasali malabka kiisa khamrada laga dhigay nabiid waxaa la yidhaahdaa waa la qurminayaa mudduu joogayaa malabkii waa isbedelayaa wax lagu wareero noqona shay markuu isbedelo shay lagu wareero oo sakra ayuu noqdaa weya wlmizruna waxaa la yidhahdaa buu yidhi nabiid shaciiri heedda bahalka la yidhaahdo heedda yacni markii iyadana inta la shiido la la qurmiyo oo muddo ay joogto waxay noqotaa khamro ay kale isku beddeshaa qofkii cabaahi waa ku sakraamaya sida marabkaa markii la bedelaba loogu sakraamo markii loo sheegay labadaasi yuu fa nebigu wuxuu yidhi kullu muskirin mid kasta oo yacni waxwaalo oo sakro ku ridaahi qofka muskir ka dhiga oo qof khamraysan ka dhigaayo xaraamun weeyaan waa shay muxarama wey khamradii buu la mid yahay xadiidkaas kharajahu lbukhaariyu imaam albukhaari ayaa fii saxiixii ku soo saaray wakadalika imaamu muslim baa soo saaray abu daawuud iyo nasaa way soo saareen ibn eh, ibn xibbaanna wuu tasxiixinayaa weeyaan riwaayada imaamu muslim oo abu muusa alashcarina oo wariyey waxay ahayd intaan xoogaa qisaday waxbuu ku darayaa way faahfaahsanayd waxay ahayd wuxuu leeyahay abu muusa bacanii rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ana wa mucaad keligiis ma ahayn anigi mucaad ibnu jabal ayaana la diray ila lyaman baana loo diray markaasaa faqultu yaa rasuul allah waxaan ku ihi rasuulkii allow ina sharaaban yusnacu biardina yuqaalu lahu lmisru min ashaciiri wa sharaabun yuqaalu lahu lbidcu min alcasali ka waran waxaan weydiiyey buu yidhi waxaa jira buu yidhi sharaab lagu sameeyey dhulkeenna yeman oo midkiina misri la yidhaahdo oo heeda laga sameeyo shaciirka bahalka la yidhaahdo iyo midna loo yaqaano maarata bidci la yidhaahdo malabka laga sameeyo labadaba lagu waasho ka waran markaasuu faqaala kullu muskirin xaraamu nebiga usoo duuduubay calayhi salaatu wasalaam wax alla wixii wax wareeriyo oo qofku ku waasho waxa weeye ama laga halahaado oo macaansi lagu macaansanayo iyo nashaad oo ka helaya ha u cuno ha u cabo ama yuusanba ka helina kulli inuu xaaraam yahay ayuu caddaynaya weyaan marka xadiidkan asal wuxuu u yahay khamrada shay kasta oo yacni muskir ah oo yacni waxa wareeriyo dadka caqliga bani aadamkana daboolo inuu xaaraam yahay qaadashadiisa la qaado isticmaalkiisa kaasuu xaaraam yacni xadiidkaas asal u yahay weeyaan marka khamrada asalkeeda waad u jee horta khamrada waa la wada ogyahay wax alla wixii muskir ahna way soo hoosgelayeen khamrada ama waktigii nebiga ha la yaqiinay wax la yaqaana ha noqdo ama gadaal dambe ha laga keeno wax alla wixii insaanku uu ku waasho xashiishadan la cabayo kokoyiinka bahalka la yidhaahdo maaragtay herowiinka midkay dhahaan khamrada caadiga ah draagiskao dhan isku soo wada dar xataa waxyaalaha yacni noocaasoo kale insaanka caqligiisa bedelo oo idil khamray wada noqonayaan lamana ogola sharciga islaamkana waa xaaraam cunitaankooda qofkii khamradaas isticmaalana hadda muskirka ah xad buu leeyahay waa la xadaa waad og tihiin yacni waxa weeye markuu shay muskira ou cabo oo wax wareeriyo waxa weeye haddii shareecada islaamku ay qaa'im tahay afartan jeedala qofkii caba lagu dhufanaya afartan karbaash ayaa lagu dhufanay weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala khamrada wuu reebay yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru wاlmaysiru wاlansaabu wاlأslaamu rijsun min camali الshayطaani faاjtanibuuh lacalakum tuflixuun allah sidaasuu leeyahy rasuulkana xadiidkiisi waan aragnay xadiid kaleeto imaamu الbukhaari imaamu muslim ay warinayaan xadiid ibni cumar yacni nebiga wuxuu ka cabdullahi ibni cumar baa wuxuu ka sheekaynayaa wuxuu leeyahy qaama cumar ibnu اlkhaطaabi cala almimbari cumar ibn khaaab baa mimbarka fuulay markuu amiir اlmuminiinka ahaa faqaala amaa bacdu wuxuu yidhi intaa kadib dabow wuxuu leeyahay nazla taxriimu اlkhamri khamrada xaaraamnimadeedii waxa weeye way soo degtay wa hiya min khamsin shan shayna waa laga sameeyaa buu yidhi shan shayba khamrada laga sameeya min alcinabi cinabka waa laga sameeya wاtamri timirta oo la waxeeyo waa laga sameeya wاlcasali malabkaa laga sameeya wاlxindati masagada ayaa laga sameeya wاshaciiri heedana waa laga sameeyaa weeyaan markaasuu cumar wuxuu yidhi wاlkhamru maa khamara alcaqla khamro waxaa la wixii caqliga daboolo wixii caqliga bani aadamka daboolo oo caqli la-aan dhigaay waa xaaraam weeyaan shaygaas marka muskirka ah kiisa yar iyo kiisa badan waa isku mid weeyaan inaad tidhaahdo wax yaraan ka kabaday khamradii waxba maaragtay e, dhib male khamrada in la yidhaahda maaha in yar hadda cabto iyo haddaa in badan cabtoba labadaba waa xaaraam wey maxaa yeelay nabigeenu wuxuu yidhi maa askara kaiiruhu faqaliiluhu xaraama xadiidka abu daawud iyo tirmidi xadiidu jaabir ayuu wuxuu leeyahay wixii wax wereeriyo oo caqliga bani aadam ka daboolaahi intiisa badan cabitaankiisa badan wixii oo wereeriyo kiisa yarna waa xaaraam haddaad tidhaahdo intaa yartaahan ka cabay laakiin eh, maaragtay eh, wax badan kama aanan cabin inta yartaa lafteedabaa muxarama weeyaan waa xaaraam wey cabdullahi ibni cabaas baa la weydiiye oo la yidhi cabdullahi ibni cabaas waktigiisii oo nabigana ilaahay oobsaday kabacdi baa waxaa la weydiiyey bahal la yidha ay cuni jireenoo baabiq la yidhaahdo shay khamrada laga sameeyo lagu waasho shay lagu lagu waasho ayay ay maaragtay ayaa la weydiiyey kaa ka warran baa la yidhi markaasu wuxuu ku yidhi maa askarafa may wuxuu hormariyey wuxuu yidhi yani baadi qamadigi ma ogeene ka warran baa layihi markaasuu yihi sabaqa muxamadu sala allahu calayh wasalam albaadi nabigeenna ka hormaray baadiqan aa sheegaysaan nabigaa ka horreeyey yani waqtigii nabiga lama cuni jirin baadiqa gadaal dambe wax ka yimid wey nabigaa ka horreeyeyo fa nebigu wuxuu yidhi famaa askara fahuwa xaraamun xadiidkaas aarkaasi bukhaari baa wuxuu ku warinayaa isagoo mucallaqa fii saxiixii buu ku warinaya macnaha waxa weeye wax alla wixii wax wareeriya noocay doonaba ha noqdaane xaaraamtaasay soo hoosgelayaan sidaasaa loo jeedaa weeyaan alxadiidu asaadis wاlarbacuun xadiidkii lix iyo afartanaad marwiyin can abi burdata abi burda laga wariyey can abiihi aabbihii buu ka wariyey oo ahaa abi muusa alashcari ana nabiya sala allahu calayhi wasalam nabigeena bacaahu inuu u diray abuu muusa ayadoo macaad ou la jiro ila alyamani buu u diray fasa'alahu abuu muuse nebigu weydiiyey can ashribatin cabitaanno oo tusnacu biha yaman lagu sameeyo oo halkaa lagu sanceeyo ayuu ka hadlay oo weydiiyey faqaala nebiga markaas wuxuu yidhi wamaa hiya cabitaankaasi muxuu yahay weyaan ayaa wuxuu yidhi cabitaanku waa albidcu waalmisru labadaas weeyaan faqiila liabii burda waxaa loo yidhi wama lbidcu maxaa la yidhaahdaa qaala markaasuu abmaarata abu burda wuxuu ku jawaabay bidciga waxaa la yidhaahdaa nabiid lcasali casalka kiisa la shiilo oo la dhalaaliyo la miiro malabka kiisa la miiro oo sakriga laga dhigo lagu wareero walmizruna waxaa la yidhaha nabiid shaciiri heedaas oo maaragtay ayadana nabiid laga dhigay oo maarata la miiray weya faqaala markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi kullu muskirin mid kastoo wax wareeriyo xaraamun weeyaan kharajahu lbukhaariyu baa soo saaray alxadiidu asaabic walarbacuun can almiqdaami bni madi macdi karib qaala samictu rasuula اlahi sal alay slam yaquulu maa mala'a aadamiyun wicaa'an shara min baطnin bixasbi bni aadama akalaat yuqimna sulba fain kaana laa maxaalata fauluثu liطcaamihi wauluثu lisharaabihi wauluثu linafasih rawahu imaamu axmed wالtirmidi wالnasaئi wbnu maaja waqaala tirmidiyu xadiiثu xasan alxadiiث الsaabic wاlarbacuun xadiidkii toddobiyo afartanaad marwiyun cala miqdaad ibni macdi karib saxaabigaas ibnu macdi karib alkindi ayaa laga wariyey qaala uu yidhi samictu rasuul اlahi sal alay wasalam yaquul rasuulka alle calayhi salaatu wasalaam oo leh baan maqlay maa mala'a ma buuxiyo aadamiyun qof bani aadamahi wicaa'an weel ma buuxiyo weelkaasoo sharan ka shar badan min batnin caloolka ka shar badan yacni weel la buuxiyo oo caloosha ka shar badani ma jiro oo bani aadam uu buuxiyo caloosha ugu shar badan wey bixasbi ibni aadama ibni aadamka bani aadamka waxa ku filani waxa weeyaan okaatigiisa iyo akalaatu wax yaro uu cuno oo yuqimna joojiyo oo istaajiyo sulbaho dhabarkiisa joojiyo wax yaro intou cuno oo gaajada ka tirtiro oo yani dhabarkiisa uusan soo godan bani aadamka hadduu gaajooda u arta caloosha way jabtaa gaajada markay ka badato caloosha way jabi waa isku dhacayaa qofka marka yuqimni sulbahu dhabarkiisa uu toosiyo fa in kaana laa maxaalata haddii ay tahay cunitaankii laa maxaalata inay tahayo oo uusan qofkii luqaymaadkaas iyo akalaadkaas yarka ah uusan ku sabrayn cunno xoogaa inuu cuno ou rabo cunnadii saddexa u qaybiyey fauluثu ulu saddex meelood meel yani liطacaamihi yajcalu liطacaamihi cunadiisa ha u yeelo yani calooshii uusan raashinka ka wada buuxinine saddex meeloo inta u qaybiyo hal meel xoogaa raashina ha geliyo cuntada ha geliyo wa uluثun ulu kalena yajcalu lisharaabihi cabitaankiisii ha yeelo qaybta labaadna ha u yeelo uludka saddex meelood meesha labaad ha u yeelo wixii cabitaankiisii ahaa biyihii sharaabkii ha u yeelo ulu oo calooshii ka mida ah, saddex meelood meel caloosha ka midana linafasihi neefta ha u reebto maxaa yeeley haddii uu raashinka buuxiyo cabitaanka uu ku daro halkaa ay soo istaagaan xataa qofku ma neefsan karaa neeftii baa dhibayso marka xataa suu xataa caafimaad u helo war naftaada aada neefsatid u reeb baa la leeyahay rawahu imaam axmed baa xadiidkaa wariyey watirmidiy baa wariyey wanasaa-iyu baa wariyey wabnu maaja yani asxaabu sunan ilaa abu daauud weeye inta kale way soo saareen imaam axmeda fii musnadi ku soo saaray wa qaala tirmidiy wuxuu yidhi xadiiun xasanun xadiidka waa xadii xasana oo sanadkiisu uu xasan yahay wey xadiidkan sida aimadaas ay u soo saareen shiikhuu u sheegay wuxuu ka mid yahay xadiidkani usuusha oo asal wuxuu u yahay asal kulminayo xagga caafimaadka iyo ibiga dembiga waa la caafimaadka ayuu asal u yahay walidaalika dadka atibadii hore dhakhaatiirtii hore sida nin la yidhaahdo yani ibnu masuya la yidhaahdo tabiib ahaa laga wariyo wuxuu oran jiray oo shiikhuna kasoo guurinayo ibn rajab sharxihii oo kusoo guurinayo wuxuu dhihi jiray ninkaasa waxaa la yidhi markii uu akhriyay xadiidkan oo kitaab la yidhaahdo kitaab abi khaytama uu ka akhriyey ayuu wuxuu yidhi hadday dadku low istacmala الnaasu hadihi اkalimaati hadday dadka kelimaadkii nebiga isticmaali lahaayeen oo calooshooda ay saddexdaas u qaybin lahaayeen ama luqaymaadka iskaga gaabsan lahaayeen salimuu min alamraadi walasqaami cudurro badan way ka badbaadi lahaayeen cudurro aada u tiro badan way ka badbaadi lahaayeen markay badbaadaanna isbitaalada iyo farmashiyaasha daawada lagu gadaayo waa catilmi lahaa waa la weyn lahaa de waxaa keenay in dawooyin meel loo furto isbitaallo loo sameeyo jirada keento soo maa dadkoo jirado cudurkoo ay idilna cunadaasa asal u ah bau leeyaha weya maxaa yeelay qofka dharagta badanaa weliba cudurka keento qofka markuu dhargo oo dibiro cunno cunno laga korgeeyo maxaa ka dhasho tukam waxa layihahdaa ka dhasho dacashiir markaasuu leey waa daa calooshiibaa iga badatay cuntadiibaa iga badato waa neebsan lahaye kokakoolaha la ii raadiyo aan ku dejiyo markaasuu inuu dacsado rabaa yacni wax lamida marka lama rabo inaad cunadaada yaraysato baa la rabaa wuxuu leeyahay sheikh la yidhaahdo sheikhu ka soo guurinaya alxaarid ibnu kalada oo tabiibulcarab loo yaqaano ayuu wuxuu ka soo inuu leeyahay alladii qatala albariyata wa akala sibaaca fi lbariyati waxaa weeye idkhaalu aطacaami cala aطacaami qabla alhadmi waxa bani aadamka laayay oo u dhintaan badankeed dugaagana duurka ku jiraan ay u baaba'aanoo duurka ugu dhintaan waa cunno cunno laga dulgeeyey ayadan tii hore intay dhammaatay aynan bixin cunno kale laga dulgeeyo taas ayaa keenta buu leeyay culamada qaarkood waxay leeyihiin haddiiba dadka ahluqubuurka la weydiin lahaa dadka dhintay haddii la weydiin lahaa oo la ohan lahaa maa kaana sababu aajaabikum qabri kasta inta la taga le sababtaa usoo dhimatay waa maxay sababta cudurkaa kuu keenta aad u dhimatay haddii la weydiin lahaa kulligood waxay dhihi lahaen qaaluu atukam daa cashiirkaasi cunnada iska dulgeynay baa sabab noo noqoto maarata lasoo dhimanay ayaa cudurkeenna taasu ahaa dhihi lahayn marka waxaa la yidhaahdaa cunnada inuu qofku fududaysto u yaraysto waa shay matluuba wey cunnada inaad iska fududaysid ooda cunno badan aadan cunin manaafacaad aad u tiro badan ayay leedahay caafimaadka badankiis eh, jirkaada caafimaadkiisa ka qayb qaadanaysaa munaafacaadka waxaa ka mid a qalbigaaga salaaxiisa cunada haddaad yaraysato qalbigaaga waa fiicnaanaya yacni waxa weeyaan eh, waxaa qofku uu helayaa maxaa la yidhaahdaa riqatan fi lqalbi qalbigaagaa dabcayo jilcayo fahmadaadaa fahmadaa kuu furmaysa oo qofka fahmuu yeelanayaa waxaa weeye naftaada shahwadii baa jabaysa oo way yaraanaysaa shahwadaadu waxa weeyaan caradaadaa yaraanayso xataa oo dacfi ku dhacaya aad caroon maysid waxaan keeno dhan waa cunnada tirada badan saasay culammadu leeyihiin weyaan walidaalika waxaa la yidhaahdaa karat lghidaa raashin badan oo la cunaana inta hadda soo sheegna cagsigeeday leedahay fahma la-aan kugu dhacdo qalbigaaga oo mashquulo cibaadada ood ka daahdo oodan aad ka wahsato wax fara badan iyo maarata jiro iyo cudur ay jidhkaaga u keento ayay keentaa weeyaan walidaalika salafkeenna ridwaanullaahi calayhim waxaa laga soo guuriyaa hadallo aad u wada qiimo badan shiikheennana uu ka soo guurinayo yaa laga soo raraa waxaa la yidhahdaa imaamu axmed baa fii musnadi wuxuu kusoo guurinayaa maxamed ibni siriin oo taabiciya ah, ayaa wuxuu yidhi cabdulaahi bni cumar baa nin u yimid markaasu wuxuu ku yidhi geed la yidhaahdo jawaarshi makuu keenaa buu yidhi yacni wuxuu yidhi alaa ajiika bijawaarshi buu yidhi bahalkaa jawaarshigi la yidhaha makuu keenaa jawaashiga marka ibnu cumar ma yaqaano wuu weydiye wuxuu yidhi wa ay shayin huwa shayga aad ah, sheegayso jawaashi la yidhaahdaa muxuu yahay buu yidhi ii sheeg markaasuu yidhi shayun yaxdimu acaama idaa akaltahu waa shay markaad cunada cunto cunadaada shiiday dheefshiidkaada cunada markaad cabto cunada markaad cunto dabadeed markaad ka daba cabtaay cunadaada shiiday ibnu cumar intuu la yaabay wuxuu ku yidhi maa shabictu mundu mundu arbacata ashhur afar bilood muddo laga joogo yidhi ilaa hadda cunno aan ka dhargin maba arkin buu leeyay maba dharginba afar bilood cunno aan ka dhargiba ima soo marin taasna awoodba uma lihi buu yidhi inaan cabo buu leeyay bal waxaan soo gaaray buu yidhi walaakin adragtu qowman yajuucuuna akara mima yashbacuun dad waxaan soo gaaray asxaabtii nebiga iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ahaayeen yani dad waxay ahaayeen inta ay dhargaan ay yar tahay oy ka badan tahay inta ay gaajoodaan dad gaajadoodu badan tahay yaa soo gaaray buu yidhi marka ani ilaa afar biloodba maba aragba wuxuu leeyahay xasanu xasanubasri raxmatullahi calayhi ayaa asdad asxaabtiisu asdiqadiisa inta u yimaadeen ayuu raashin siiyo yidhi xoogaa u keen war waxaan yarkaa balcun markaasaa kii raashinka loo geeyey ayaa wuxuu yidhi yani wuxuu leeyahay akaltu xataa laa astaiica an aakul haddaan cuno soo cuno maba awoodi karo inaan cuno kale ku daro wuu ariibsaday marka xasanubasr aad u ariibsaday wuxuu yidhi subxaana allah wayakulu muslimu xataa laa yastaiica an yakul oo ma dhici kartaa buu i inuu inta cuno qofka ka soo dhargo uusan cuno kale cuni karayni miyaa dhici karta buu leeyahay macnaha dharagtaasuba la yaaban yahay oo soo uu leeyahay wax kalama taaban karo yani cuno yaroo qofka ou cuno ayaa maaragtay qofka ay caafimaadkiisana ugu jira weeyaan marka waxaa la rabaa cunada inaad iska yaraysid oo cunadaadu ay wax un yani maaragtay noloshaada keliya ka qaadatay aysan ayada cudur kugu noqonin sida hadda zamankeennan oo kale dadkii cudur bay ku noqotay iyadaa cudura cunada lafteedii baa cudur noqonaysa weeyaan xadii imaam tirmidi oo warinaya ibnu maajah iyo aimo badan xadiid ibni cumar wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo masaajidka joogo ayaa nin daacsaday tajashaca rajulun cinda nabiyi sal alla alay wasalam nabiga agtiisu ku daacsaday markaasuu nabigu ku yidhi kufa cannaa jushaa'ak buu yidhi war nin daacadaada naga jooji buu leeyahay naga tartiibaya nagu dacsanin masaajidkii dhexdiisiibuu nabigoo joogabuu dharag darteed yuu ku dacsadeen war naga jooji daacadaada yani dharagtii baa ka badata markaasuu nabiga hadalkaa raaciyoo yidhi ina akarakum shabaca fi dunya adwaluhum juucan yowma alqiyaama dadka adduunka ugu dharagta badan oo cunnada aad uga dhargaahay waa kuwa aakharo ugu gaajada badan weeyaan maalinka qiyaamada ayaga ugu gaajo badan ayuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam alxadiidu asaabic walarbacuun xadiidkii toddoba-iyo afartanaad marwiin cala lmiqdaam ibni macdi karib saxaabigaas ayaa laga wariyey qaala uu yidhi samictu rasuula اllahi sala اllahu alay wasalam rasuulka allah maqla yaquulu odhanayo maa malaa ma uusan buuxinin aadamiyun qof bani aadama wicaaan weel oo sharan ka shar badan min batnin calool ka shar badan yacni cudur ahaan oo jirkiisa ay dhibto diinkiisana ay dhibto baxasbi ibni aadama ibni aadam midka ku filan waxa weeyaan oo kaafigiisa ihi akalaatun wax yaro ou cuno luqmooyin ou cuno luqmaad ou cuno oo yuqimna sulbahu dhabarkiisa toosiyo uusan gaajo la socon waayin fain kaana laa maxaalata haddii inuu luqaymaadkaasi akareedka uu ka badiyo ay lagama maarmaan tahay fa uluثu liطacaamihi ulu caloosh intuu saddex qaybood u qaybiyo qayb cunadiisa ha geliyo wa uluثun qaybta labaad oo uludka labaadna saddex meelood meelna lisharaabihi cabitaankiisa ha u reebo ha geliyo wa uluثun qaybta saddexaadna saddex meelood meesheedna uluka saddexaadna linafasihi neefsigiisa ha u reebta buu leeyahay rawaahu alimaamu axmed imaam axmed ayaa wariyey wاtirmidiyu wالنasaaئiyu wbnu maaja waqala tirmidiyu xadiiثu xasanu alxadiiث الثamin wاlarbacuun can cabdالlahi bni camri radi allahu canهuma can الnabiyi salى اllahu عalayh wali wasalam qaal arbacun man kuna fiihi kana munaafiqa wain kaanat khaslaة minhuna fiihi kanat fiihi khaslaة min الnifaaqi xata yadacha man إida xadaثa kadab waidaa wacada akhlaf waidaa khaasama fajar waidaa caahada qadar yani alxadiiu athaamin walarbacuun xadiidkii sideed iyo afartanaad marwiyun can cabdillaahi bni camr cabdullahi bni camr bni caas baa laga wariyey radia allahu canhuma ilahay isagii abihi allah ka raadi noqda cala nabiy sala alla alay wasalam nabigeenna calayhi salaatu wasalaam bayna ka wariyeen qaala inuu yidhi arbacun afar man afar khaslo way afar arimood man qofkii kunna fiihi dhexdiisa ay ahaadaan oy ku sugnaadaan afar sifo laga helo kaana qofkaas wuxuu ahaanayaa munaafiqan qof munaafiqa buu noqonaya munaafiq ayuu noqonaya wain kaanad haddii ay tahay khaslatun hal arin oo minhunna afartaa khaslo ka mid ahna fiihi dhexdiisa qofka ay ku sugan tahay kaanat fiihi dhexdiisa waxay ahaani khaslatun middaasi oo min anifaaqi arin oo nifaaqa ka mid ah ayaa dhexdiisa ku sugnaanayso xataa yadacaha ilaa uu ka tago yacni ilaa uu arrintaasi ka tagaahi taas ayaa ahaanaysa weeyaan waa tee taasi yacni afarta khaslo waa kuwe oo qofkay ku kulanta munaafiq munaafiqnimadiisa ay cad tahay uu yahay hal afartaa ka mid ah midkay ku sugan tahayna khasla min anifaaq ay ku sugan tahay ilaa uu ka tagaahi waa kee man qof weeye idaa xadaa haddii uu sheekaynayo kadaba been sheego dad aaminsan buu u imaanaya oo warkiisa rumaysanayo laakiin beenuu ku daldalaya u sheegaya qofka aad qofka markuu sheekeeyo beenta dadka u sheego weliba dadkii run inay tahay u arkayey oo u sheegayoo kale u sheegaayo qoladaas waa midka koobaad wey waidaa wacada hadduu wax ballan qaado waxaasaan yani siinaya waxaasaan bixinaya u yidhaahdana akhlafa ballankii ka baxo oo aanan oofinin waa laba way waidaa khaasama haddii uu doodana oo qof kale uu la doodayana fajara faajirnimo sameeyo ilaa ilaahay uu been ugu dhaarto xaqiiba uu inkiro fujuur uu la yimaado ayuu dhacaya ay marka dooda ay gaarsiini wey waa ka saddexaad wey midka afraad waidaa caahada hadar haddii uu cahdi iyo ballan dab la galana oo uga baxa ballanka ma fuliyo kharajahu bukhaariy wa bukhaari iyo muslimba xadiikaasi way soo saareen weyaan waxaa kaloo soo saaray imaam axmed ibn abi shayba abu daud iyo tirmidi nasaa-i ibn xibbaan aimadaasoo dhan way soo wada saareen xadii saxiixeynka ku sugnaa xadii abi hurayra ila riwaayada waa riwaayata cabdulahi bni camr ibni caas wey riwaayada abi hurayra uu nabiga ka wariyey wuxuu rasuulku leeyahay aayat lmunaafiqi alaaun munaafiqa calaamadihiisu waa saddex waaye tan hadda afar baana loo sheegay saddex buu sheegay taasna idaa xadada kadab hadduu waramayo oo dadka u sheekeynayo been buu sheegaa wa idaa wacada akhlaf ballan hadduu qaado oo maarata dad oo wax ka ballan qaadana ballanku waa uga baxaa waidaa tumina haddii la aaminana khaana wuu khiyaana ammaanadii loo dhiibta buu khiyaana ma fuliya ammaanada siday ahayd riwaayada muslim waxay ku kordhinaysaa qofka noocaa samaynaya wain saama haba soomo wa sallaa haba tukado wa zacama annahu muslimu haba sheegta inuu muslim yahaye waa munaafiq oo calaamaat lmunaafiqa ku kulantay weya masaajidkaba weligii ha ku jira hadduu rabo xoolaha dadka hadduu inta soo dhaco ammaanadii loo dhiibto uu dhacayo safka horeba ha ku jira waa munaafiq haddii ballan intuu galo cahdiga uu ka baxo safka horeba ha ku jira waa munaafiq hadduu kadib beenta u caadaysto ummadda uu dadka been u sheegayo waa sidoo kale wahaakada arrimahaasoo dhan weeyaan xadiidka marka arrinkaas ayuu ka hadlay nifaaq maxaa la yidhahdaa xagga luqada waxaa la yidhaahdaa waa jinsu waxaa la yidhaahdaa waa min jinsi alkhidaaci walmakri dhagarta waxaa la yidhahda iyo maaragtay iyo hagarta dhagarta iyo khiyaanada ayaa la yidhaahdaa oo maalan qofka khayr oo muujisanaya cagsigiisna u qarsoon tahay khayrka waxaan ahayna u qarsoon oo shar ah nifaaqa marka labaa loo qaybiyaa nifaaq munaafiqnimo oo nifaaqul la yidhaahdo weyn oo qofka diinka uga baxo gaalnimo u galo muslimnimadu waa ka tegaya iyo nifaaq asqar ah oo uusan diinka uga baxaynine yacni munaafiqnimo kale ah oo la yidhaahdo nifaaq camali lanna nifaaqa labadaasa loo qa nifaaq ictiqaadi oo caqadi la yidhaahdo iyo mid camaliya loo kala qaada midka ictiqaadiga ahee akbarka ahee weyn waa inuu qofku islaamnimo inta muujisto allah iyo rasuulkiisa iyo malaa'igtiisa iyo yowmulaakhiriya kutubta inuu rumaysan yahay afka uu ka sheego qalbigana uu ka inkirsan yahay uusan alla rumaysnayn malaa'igta rumaysnayn aakhare rumaysnayn rususha rumaysnayn kutubta uusan rumaysnayn waa gaal wey sidii munaafiqiintii waqtiga nabiga joogtay zamankii nabiga joogtoo kale waa munaafiqiintaas wey waa kufaar wey qoladaas waa waxaa la yidhahdaa nifaaq akbar baa la yidhaahdaa oo mukhrij can ilmilla oo qofka diinka ka saaro nifaaqa kale nifaaq asqar baa la yidhah ama nifaaq camali baa la yidhaahdaa waxaa weeye qofka inuu shay muujisto salaax iyo wanaag inuu muujisto cagsigeedana ayadaa wax khilaafsan wanaagga wax khilaafsanna ay u qarsoon tahay arrintaasna waxay ku dhisan tahay usuusheeda ay u noqonaysahay waa shantan shay oo xadiidka maca riwaayaadkiisa kale lagu sheegay hadda afar meesha lagu sheego riwaayada maarata abu hurayra markii lagu daro waidaa tumina khaanaba ku jirto shan looga dhigay shantaas qofka laga helo waa munaafiqnimo laakiin miduu diinka uga baxaya ma aha miduu gaal ku noqonaya ma aha laakiin waa munaafiq sifa min sifaat lmunaafiqiina ku sugan kan koobaad waxa weeye markuu sheekaynayo buu been sheegaa kan labaad waxa weeye waxbuu ballan qaaday waxaasaan samayn waxaasan kuu fulin dad buu ka ballan qaaday waa uga baxaya marka wacdigaas labay culammadu u kala qaadaan inuu markuu ballanta qaadayo leey waxaasan kuu fulinayaa inuu markaasba niyeysan yahay inuusanba fulin laakiin been u sheego kaa waxaa la yidhahdaa waa kan ugu sharta badan ikhlaaf lwacdiga midka ugu sharta badan ballanuu sheegi laakiin qalbigiisa waxaa ku jira inuusan fulinaynin oo waxaan uusan oofinaynin kaas waa midka koobaad ama waa wuu niyeysan yaha ballanuu qaaday inuu oofiyana wuu rabaa laakiin muddo markuu joogada waxaa u muuqatay muddo kabacdiba waxaa u muuqatay inuusan wixii uusan samaynaynin kaana wuu soo gelayaa isagana waa soo gelayaa waxaa ka mid ahaydhaan culammada caruurta yararkaa almaha aad dhashay haddii aad wax u ballan qaado oo tiraa intay wax kaa codsadaan waa kuu samaynaya aad tiraahdo oodan u samaynin waa soo gelaysaa idaa wacada akhlafta way soo gelaysaa bay leeyihin marka waa in la iska ilaaliyaa balan haddaa u qaado u oofi caruurta wixii aada u qaado u oofi ilmaha aa dhasha baa la rabaa midda labaad waxa weeye yani midda saddexaad waxa weeyaan idaa khaasama fajar haddii ou doodo faajirnimo sameeya bimacnaa xaqiibuu ku tuntaa uma aaba yeelo manaa maaragtay xaqiibuu ka tagaa saasaa loo jeeda baatilkiiba u wareegaa weya dadka khusuumada iyo dooda badanna lama ogolo waad ogtii shareecadeena xadiidka bukhaari muslim ku sugna xadiidu caaisha nabigeenna wuxuu yidhi ina abqad arijaali ila اllahi alalad اlkhasm ilaahay dadka ugu carada badan yahay waa midka doodiisu aad u aragtaa dooda badan aad u dooda badan taasoo kale ilaahay dadka ugu nacaybka badan yahay ugu carada badan yahay ka mid tahay kan afraad waxaa waye idaa caahada qadar ballan hadduu galo wuu ka baxa maxaa yeele ballantii cahdiga a ah dadka la gasho inaa ofishaa rabaa wuu buriyaa ballankaas ballanta in la fuliyana ilaahay qur-aanka aar min aaya buu nagu faray waawfuu bilcahdi in alcahda kaana mas-uula nabigu wuxuu noo sheegay calayh salaatu wasalaam qofka ballamada dadka u dhiga ama gaal u dhig ama muslim udhig kow doona ha noqdo inaad ballanka uga baxdo lama ogolo xataa gaalka ballan haddaad udhigtid haddaad la ballantay inaad uga baxdid lama ogolo wey qofka ballan furiyada badan ballamada intuu dadka la galo cahdiga ka baxaahi berito calow dheera gadaashiisa dhabarkiisa la suraa dabadiisa korkeeda la suraa oo magaciisa ku qoranyao laleeyahay hebel ballanka baxyadiisii waa taaseeyey ummadda maxsharkaa lagu ceebeeya sida axaadiista nabiga calayh isalaatu wasalaam ay tilmaamayso waxa weeyaan xadiidka imaamu muslim wuxuu leeyahay xadiid abu saciid likulli kaadirin liwaaun cinda istihi yowma alqiyaama yani halkaasaa la mudaa liwa iyo calan baa la saaraa markaasaa la leeyaha waa haadihi khadratu fulaani hebel ballanka baxyadiisii waa taas baa la leeyaha weyaan marka taasna waa midda yani in qofka uu hadri sameeyo la diidan yahay midda shanaad waxa weeyaan waa khiyaanadaba waida tumina khaana hadday dadku ku aaminaan xoolo lagugu aamino ahal lagugu aamino reerkiiba ninbaa baa safray reerkaygiiniyo iiga warqaboo ku yidhi inaad u dabamarayso khiyaano ku samayso xoolihiisiibood cunto oo dhacdo wax kastoo lagugu ammaanaysto oo ammaanadaas aad khiyaantana ayadana munaafiqnimay leedahay waa munaafiqnimo weeyaan maxaa yeele ilahay qur-aanka fi suurati nisa wuxuu ku leeyahay in allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha allah wuxuu idin farayaa inaad dadka ammaanooyinkooda u gudataan buu idin faraya nebigana calayhi salaatu wasalaam xadii abu daawud iyo tirmidi daarimi iyo daara qutni dhan ay soo saareen xadii abi hurayra wuxuu nabigu wuxuu yidhi addi lamaanata ilaa man itamanat war amaanada u gudo qofkii ku aaminay dadka ku aamina siday ku aaminan u gudo wey alxadiiu athaamin wاlarbacuun can cabdillaahi bni camrin radia allahu canhuma can nabiy sal alla alay wasalam qaal nabigeenna wuxuu yidhi arbacun afar arrimood man qofkii kunna fiihi dhexdiisa ay ku sugnaadaan kaana munaafiqan munaafiq buu noqonaya wain kaanad hadday tahay khaslatun minhunna afartaas arrimood mid ka mid ahna fiihi dhexdiisa ay ku sugan tahay kaanat fiihi dhexdiisa waxaa ahaani khaslatun min anifaaqi arin oo maaragtay nifaaqa ka mida ayaa dhexdiisa ku sugnaanaya xataa yadacaha ilaa uu ka tago afartaas waa kuwe man qof weeye idaa xadaa markuu markuu dadka u kadaba been sheego waidaa wacada haddii uu ballan qaadana akhlafa ballanka ka baxo aanan fulinin waidaa caahad waidaa khaasama hadduu doodana fajara faajirnimo sameeyo oo xaqii ka baxo ka tallaabsado waidaa caahad qadar haddii uu yani cahdi iyo ballan galana buriyo ballankaasi aanan fulinin wey kharajahu lbukhaariyu wa muslimun imaamu lbukhaari imaamu muslim ayaa xadiidkaasina isla soo saaray weya alxadiiu taasic wاlarbacuun can cumar bn khaaab radi allahu canhuma can الnabiyi salى اllahu عalيه waslm qaala low anakum tatawakluuna calى اllahi xaqa tawakulihi larazaqakum kama yarzuqu الطayra taqdu khimaasa wataruuxu biطaana rawahu imaam axmed wtirmidi rawahu imaam axmed wالtirmidi wالnasaئiyi wbnu maajah wbnu xibaana fi صaxiixi wاlxaakimu waqala الtirmidiyu xasanu صaxiixu alxadiiث الtaasic wاlarbacuun xadiidkii sagaal iyo afartanaad marwiyun can cumara bni اlkhaطaabi radi allahu canhu cumar ibn khaaab baa laga wariyay ilahay ka raadi noqdee can inabiy sal alla alay wasalam nabiguuna ka wariyay qaala inuu yidhi low annakum idinka tatawakkaluuna kuwa tala saarta haddii aad ahaan lahaydeen calallaahi alla aad tala saaran lahaydeen xaqa tawakulihi talasaarashadii tala saarashadiisii dhabta ahayd teeda dhabta haddii aad rabbi tala saaran lahaydeen la laraaqakum waa idin irsaaqi lahaa risqigu idin siin lahaa kamaa yarsuqu sida u irsaaqo risqiga u siiyo aayra shimbir shimbirta soo usiiyo shimbiraha shimbiraha sida u irsaaqo ayuu idin irsaaqi lahaa shimbirtii maxay samaysaa taqdu khimaasan cushkeedii iyo buulkii ay ku jirtay taqdu way kallihi khimaasan ayadoo boglaalan oo gaajaysan ayay cushkeedii subaxnimadii ay ka kallahaysa wa taruuxu wayna soo noqoni bitaalan ayada oo caloosheeda ay buuxdo dharagsan ay soo caraabaysaa soo noqonaysaa buulkeeda ay soo gelaysaa wey rawahu imaamu axmed xadiidkan imaam axmed iyo tirmidi baa wariyey iyo nasaa ibnu maaja iyo ibnu xibbaan ibn xibbaanna fii saxiixi buu ku wariyey wlxaakimu baa wariyey tirmidi waqaala tirmidiyuna wuxuu yihi imaam tirmidi xadiiun xasanu saxiixun waa xadiid xasana oo saxiixa weeyaan ama xasanu aw saxiixun ama xasanu wa saxiixun xadiidkaa sida ay aimadaas soo saareen shiikhuna uu noo sheegay waa xadiid wuxuu asal u yahay tawakulka ilahay una tala saarto subxaana wa tacaala allah subxaana wa tacaala oo taladaada loo dhiibto ayaa l yani maaragtay yuu ka hadlaya tawakul maxaa la yidhaahdaa maa huwa tawakul tawakulka xaqiiqadiisu waxaa weeye sidqu ictimaadi اlqalbi cala اllahi caza wajala fi istijlaabi اlmasaalixi wa dafci اlmadaari min umuuri اdunya wاlaakhira baa la yidhahdaa waxaa weeye qalbigaagu inuu ka run sheego kalsoonida uu alle ku kalsoon yahay kalsoonida alle uu ku kalsoon yahay yacni in uu masaalixdaada rabbi kuu soo jiidoo ku siiyo durkana uu kaa celiyo arrimaha adduuniya aakharaba qalbigaaga uu ku kalsoon yahay ayaa la yidhaahdaa markaasuu nebigu wuxuu yidhi haddii aad alle tala saarashadiisii dhabta ahayd aad tala saaran lahaydeen sida shimbiraha loo irsaaqo yaa laydin irsaaqi lahaa shimbirtu awood ay leedahay iyo caqli ay wax ku kasbato iyo midna ma leh subaxii baa iyadoo gaajaysan risiqa ilaahay dhulka iska daadsan bay soo daaqi ruma galabtii bay soo caraabaysaa ee buulkeeda imaanaysaa iyadoo dhergan saasuu rabbi subxaana wa tacaala idinkana risqiga idiin siin lahaa ayuu maaragta leeyahay marka xadiidkaas macnihiisu ma aha laga qaadan maayo aniga ilaahay baan tala saartay mana shaqaysanayo risqna ma raadsanayo camal ma qabanayo masaajidkaan dhex fadhinaya macnaheedu ma aha yacni waxaa la yidhaahdaa taxqiiqu الtawakuli laa yunaafi الsacya fi اlasbaabi sababtii inaad u shaqaysato sababka aad la timaado ma anfinaya ma diidayo shimbirta markuu nabiga tusaalaha usoo qaatay shimbirta hadday buushkeeda iska dhex fadhin lahayd oysan haadi lahayn aysan risiq ilaahay doonan lahayn ma risiqay heli lahayd maya camal xarakay la timid xaraka iyo dhaqdhaqaaqay la timid adigana xarakadaa lagaa rabaa yacni maaragtay inaad dhaqdhaqaaqdo baa la rabaa sida shimbirtaasba kama liidatid caqli baa leedahay dhaqaaq markaad dhaqaaqdo ilaahay subxaana wa tacaala risqaasuu ku siinaya waa ku irsaaqi wey ilaahay maaragtay yani risqii camalu kaa rabaa waa inaa u shaqaysato haddaad tidhahda maalan guursan maayo owlaadna waa rabaa suuragal miya inaan guursadaa ma guursanayo laakiin caruur in u aha inaan helaan rabo ama hooyo u ah ma dhacayso suuragal ma waxaa la rabaa inaad sacyigii samayso oo aada guurkii raadsata baa lagaa rabaa si owlaad ilaahay subxaana wa tacaala oo kuu siiyo baa la rabaa haddaad tidhaahda maalan waad xanuunsatay yacni e, inaad isdawayso haddaad xanuunsato dawadii waa sabab waa inaad raadsataa isdawaysaa marka sababta inaad qaadato ma diidayso tawakulka ilaahay subxaana watacaala oo la talo saarto waxay culammada soo guuriyaan ninbaa cumar ibn khataab zamankiisii cumar ibn khataab zamankiisiibaa wuxuu u yimid nin masaajid iska dhex fadhiyo oo aan shaqo u dhaqaaqin oo meeshaan dhex fadhiyo oo sacbada kor u taaganay ilaahay oo allah ku hayo baryay cumar intuu uleeyey wuxuu yidhi bax buu yidhi uryaa shaqaysa buu yidhi lianna asamaa laa tumtiru dahaban walaa fida samada roob dahab iyo fida kaaga soo daadan maayo iyo qaline baxa maala buu yidhi waa garaa masaajku ka saaray shaqaysa buu yidhi marka arrintaas waxaa la rabaa risiqa ilaahay waa kuu yasiraya markaad dhaqaaqdo ood xarakada iyo sababka la timaado risiqa noocu doonaba cilmi baad rabtaa laakiin alabulcilmi ma samaynayo ma lagu waxyoonaya nebi maa tahay ambiyadii waxygii waa go-ay nebi maxameda u dambeeyey axad loo waxyoodo cilmi baad rabtaa waa inaad sababti la timaada alib alabulcilmi aad noqotaa raadisaa cilmigii awlaad baad rabtaa waa inaad guursataa sababteedii aad raadisaa raashin baad rabtaa waa inaad xamaalataa beerahii falataa iyo xamaalataa iyo shaqaysataa wahaakada arrimahaasoo dhan weeya marka xadiidkan arrinkaas ayuu ka hadlaa tawakulkana ma anfiyo inuu qofku yani sababka la yimaado nin baa nebiga u yimid xadiidka imaam tirmidi xadiiu anas markaasuu nebiga masaajidka intuu kusoo gala rati buu watay rati hal hal oo maarata geela buu watay markaasuu intuu yimid geela intu halkaa dhigay buu nebigu u yimid banaanka uga soo tegayo rasuulka ilaahay ow hashaasi ma dabradaa oo ilaahay baa tala saartaa mise waa iska sii daayaayo ilaahan tala saartaa dabar ma dabrayo ma xirayo ilahan iska tala saartaa nebigu wuxuu ku yidhi icqilhaa watawakal cala allah hashaada xir ilahayna tala saar maxaa yeele sababkoo la timaado tawakulka ilaahay ma diidayo subxaana wa tacaala aad rabbigaaga subxaana wa tacala aad tala saarato maxaa yeele ilahi wuxuu leeyay waman yatawakal cala allahi fa huwa xasbu ilahay baa subxaana wa tacala kaafigiisa qofka rabbi tala saarto alxadiidu ataasic walarbacuun xadiidkii sagaal iyo afartanaad marwiyun can cumar bni khaabi radi allahu canhu can الnabiy sal اlه alيه wasalam qaala low anakum dadow tatawakaluuna idinku tatawakaluuna haddaad tala saaran lahaydeen calallaahi alle xaqa tawakulihi tala saarashadiisa dhabta ah la rasaqakum wuxuu idinku irsaaqi lahaa wuu idin siin lahaa risqi kamaa yarsuqu tayra shimbiraha sida u irsaaqo taqdu waykalihi subaxi khimaasan ayadoo oo boglaaran oo gaajaysan ayay tegaysaa watan wuxuu way soo noqoni bitaanan ayadoo cayilan dharagtay iyadoo dharagtay caloosheeda ay buuxdo bay soo noqoni rawahu imaam axmed baa wariyey watirmidi wanasaa-iy wabnu maaja wabnu xibaan fii saxiixi walxaakim waqaala tirmidiyu xadiiun xasanu saxiixun alxadiiu alhamsuuna alxadiiu alhamsuuna marwiyu can cabdillaahi bni busrin qaala ata nabiya sala allahu alayh waali wasalam rajulu faqaala ya rasuula allah ina sharaa'ica alislaami qad kafurat calayna fbaab نتمسك bه جامع قال لا يزال لسانka رطبا من ذikr الlahi عزa وجل خرجه الإmام أحمد بhذا اللفظ الxadيiث الخمسuن xadiidkii kontonaad ee kitaabka u dambeeyey marwiyin waxaa laga wariyay can cabdاللahi بni bsrin صxaabiga cabdالlahi بni bsri la yihahda baa laga wariyay qaala inuu yihi أtى النabiya slى الlaه عليه aلي وsلم nabigeenna waxaa u yimid rajulu nin ayaa u yimid faqaala ninkii wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulkii allow ina sharaa'ica alislaami islaamka shareecadiisu shareecooyinkiisu qad kaurad calayna way nagu tiro badatay aaday u tiro badatay fa baabun ma yani baab oo natamasaku bihi aanu qabsanno hal baab oon ku dhegno hal arin oon qabsanno kaasoo jaamicun diinkii shareecada islaamkii oo dhan ma kulminayo ii waran wey ahbirnii wey ii waran yani waxaa iiga warantaa ood ii sheegtaa hal arrin oo diinkoo dhan kulminaya oo aan qabsado maadaama sharaa'icdii igu tiro badatay ifar buu leeyahay qaala markaasuu nebigu yidhi soo maragtid waxaad ku dhegto ood qabsato laa yazaalu lisaanuka carabkaagu yuuna ka zuulin rabban mid qoyan inuu yahay min dikri illaahi caza wajal alla xuskiisa ilaahay subxaanau wa tacaala xuskiisa mid uu carabkaagu ka qoyan yahay yowna ka zuulin yacni mar walba dikriga ilaahay ku jir wey dikriga ilaahay hay subxaana wa baa loo jeedaa weeyaan kharajahu imaamu axmed imaam axmed ayaa fii musnadihi kusoo saaray bihada lafdi lafdigan oo kana ayuu kusoo saaray xadiidkan imaam axmedna wuu soo saaray imaam tirmidina waa soo saaray ibnu maaja iyo ibnu abi shayba aimadaas iyo keyrkoodba way soo saareen weeyaan xadiidka ibn xibbaan fii saxiixii uu ku soo saaray xadiidu mucaadi bni jabal wuxuu ahaa isaga riwaayada cabdullahi bni busri baa iska leh mucaadi bni jabal wuxuu leeyahay yani wuxuu yidhi aakhiru wuxuu yidhi mucaad baa wuxuu odhanaya aakhiru maa faaraqtu calayhi rasuula اllahi sala اllahu alayh wasalam an qultu lah ayu اlacmaali khayru waaqrabu ila اllah qaala an tamuuta walisaanuka radbun min dikri اllaahi caza wajal wuxuu yidhi mucaad baa wuxuu leeyahay rasuulka yaa waxay ahayd shaygii ugu dambeeyey aakhiru maa faaraqtu calayh ilaa yaman markuu aadayay wuu leeyahay shaygii iigu dambeeye nabiga uga soo tegey oo ka soo faaruqay baaba wuxuu ahaa an qultu lahu inaan nabiga ku idhi maxaan ku idhi ayu lacmaali khayrun wa aqrabu ila allah camalka ilaahay ugu dhawaasho badan uguna khayr badan camal la sameeye kee u khayr badan allana ugu dhawaansho badan qaala markaasuu nebigu wuxuu ugu yiruu yidhi an tamuuta inaad dhimato weeye walisaanuka walxaalu lisaanuka carabkaaguna radbun mid qoyan uu yahay min dikri illaahi caza wajal alla dikrigiisa uu ka qoyan yahay marka shiikhu kitaabku wuxuu noogu soo khatimay dikriga ilaahay inuu mar walba u carabkeenna uu ka qoyanaado oo aan dikriga hayno dikriga ilaahay waa maxay qur-aankii baa ka mid ah axaadiistii rasuulkaa ka mid a salaadiibaa ka mid ah tasbiixdiibaa ka mid a taxmiidkiibaa ka mida takbiirtiibaa ka mida laa ilaaha ila allahu baa ka mida tahliishii waxaasoo dhan baa dikrigii ilaahay ka mid ah weeyaan maxaa yeele ilahay qur-aanku uu nagu fara wuxuu leeyahy ya ayuha aladiina aamanuu dkuru llaha dikran kaiira wasabbixuuhu bukratan wa asiila haddaad muminiintii tihiin ilaahay xusid badan xusa ilaahna ku tasbiixsada bukratan wa asiila yani aroor iyo galaba ilaahay ku tasbiixsada subxaanah wa tacaala xadii imaamu muslim fii saxiixu ku warinaayo xadiiu abi hurayra nabigeena wuxuu yihi sabaqa almufariduun kuwa ilaahay keli yeelayay mufaridiinta kuwa la yidhaahdo ayaa tegey way hormareen dadkii bay ka hormareen markaasay saxaabada waxay dhahay qaaluu wama lmufariduuna yaa rasuula allah yeeyihiin dadka mufariduunta la yidhaahdaa markaasuu nebigu wuxuu yidhi addaakiruuna allaha kaiira wadaakiraat kuwa ilaahay subxaana wa ragga rabbi xusida badan mar walba ilaahay xuso dumarka allah xusida badan kuwaasaa mufariduun la yidhaahdaa oo dadkii aqraantooda ahaa iyaga la ah lafinka ah ka hormaro khayrka uga hormaray weeyaan dikriga ilahay intuu qur-aanka lagu faray aada u tiro badan tahay faidaa qadaytum salaata fadkuru llaha qiyaaman waqucuuda wacalaa junuubikum ilahay markii salaada aan dhammaysano waxaa la rabaa inaan ilaahay fadhi ku xusno istaag ku xusno habeenkii jiif aan ku xusno dikriga ilahay qofka inuu hayo mar walbaba salaada jumcada maxaa la yidhi faida qudiyat الsalaatu faاntashiruu fi اlardi wاbtaquu min fadli اllah wاdkuru llaha kaiira lacalakum tuflixuun adoo risq ilaahay dalbay dukaankaada kuu furan yahay maktabkaada iyo xafiiskaada kuu furan yahay gaarigaaga wato ku xamaalanayo inaad dikriga ilaahay haysaa lagaa rabo macnaha muxaramaadkiina iska ilaali awaamirtiina la imow dikriga ilaahay sidaas inaad u hayso ayaa lagaa rabaa weya marka ibn rajab wuxuu soo guurinaya laba nin oo saxiibo ahaa ayaa oo dadkii hore ka mida baa meel suuqa ku kulmay meel suuqaho suuqana waad ogtiin dadka inta badan daacada waa laga mashquulsanya beeca lagu mashquulsanya digriga waa laga mashquulsanya inta badan suuqaasaa lagu jiraa marka labadaani markay kulmeen ayaa midkood wuxuu ku yidhi war hebelow wuxuu yidhi tacaala xataa nadkura allaha fii gaflat nnaas nakee buu yidhi ilaahay aan xusno dadka markay beecooda ku mashquulsan yihiin ani adiga meel gooni intaan fadhiisanaan ilaahay xusnana keen ninbou nin watay buu yidhi saasuu ku watay meel gooni bay fadhiisteen markaasu ilaahay subxaanau wa tacaala dikrigiisii qof walbaba ilaahay dikrigiisa oo wadow akhriyey labadoodii baa mid dhintay mid baa dhintay ibn rajab baa kitaab kusoo guurinaya mid baa dhintay buu leeyahay markuu dhintay baa kii dhintay baa wuxuu yani kii noolaa kii noolaabaa wuxuu arkay kii dhintay buu ruyo ku arkay saaxiibkiisoo dhintay buu riyo ku arkay markaasu wuxuu ku yidhi faqaala lahu ashcarta ana allaha afara lana cashiyata iltaqayna fi suuqi kii dhintay baa dhahay markuu riyada ku arku yidhi kii dhintay baa shoogi wuxuu yidhi niyahow ma dareensan tahay buu yidhi ma og tahay allah inuu maalintii dadka ay mashquulsanaayeen oo annagu aan dikriga gooni aan haynay inuu ilaahay dunuubteenna noo dhaafay ma og tahay buu yidhi saasuu riyadu ku ogeysiiye marka dikriga ilaahay allah xuskiisa jidka markaa mara ilaahay dikrigiisa awadno qur-aanka akri haddaad xaafid tahay tasbiixdii taxmiidkii wad maaha masjidka keliya inaan dikriga ku wadno guriga markaad joogto maktabkaada xafiiskaaga meel kastoo aan joogno ilahay inaan ku xusno baa la rabaa dikriga ilaahayna aan badino hada wabilahi towfiiq sal allah waslm calaa nabiyina maxamedi waali wasabi waslm kitaabka waa noo dhammaaday ilaahay subxaana watacaala sheekha kitaabkaa noo soo uruuriyey dembigiisa allaha dhaafo miisaankiisa xasanaadkana allaha yeelo isagaana noo arooriye aimadii horeyso naga soo arooriso imaamu nawowi u horeeyo ay ragga ka mid yihiin yani rajab ibn rajab alxambali uu ka mid yahay shaarixeennana ah ilaahay aimadaas ahlxadiidka dembigooda ha dhaafo khidmadaa weyn oo islaamka iyo muslimiinta iyo diinka u qabteenna fii miisaani xasanaatihim ilaahay ha u yeelo annagana ilaahay subxaana wa tacaala wixii aan akhrino ama sheegno barano kuwa ku dhaqmo ilahay ha naga yeelo ilaahayna ma fitneeyo adduun iyo aakharo annagoo muslimiinana ilaahay adduunka halagu oobsado ilaahayna cadaabkiisa hanaga badbaadiyo jannadiisana hana siiyo awlaadana ilaahay hanoo hagaajiyo iyo caruurta iyo dumarka ilahay hanoo hagaajiyo hada wabilahi towfiiq sal allah wslm calaa nabiyina mxamedi ali sabi slm